الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنة أما بعد فهذا هو الدرس الرابع والأخير من الكتاب الأول من دروس الدورة الحديثية التاصيلية يقول البيقوني رحمه الله تعالى وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألف من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما, ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون aqsaamuhaa huma bkhayri khutimat ama abyaatuhaa huma bikhayri khutimat kaa dambaana fiican wamaa xadiidkii bicilatin cillo waxa weeye koobsaday ciladaasoo gumuudin qarsoon aw khafaa ama aan muuqanayn umuud iyo kafa waa mucallalun ayaa la yidhaahdaa cindahum muxadisiinta agtooda qad curifa sidaasaa loo gartay wuxuu beytkan kaga hadlayaa xadiidka loo yaqaano alxadiid almucal qaar waxay yidhaahdeen magiciisu waa mucallal sida naadimkuu isticmaalay waana sida ciraaqi u dooranay wasamima bicilatin mashmuulu mucallalan walaa taqul macluulu buu alxaafid alciraaqi mucallal leh waxaa kaloo la yidhaahdaa magacyadiisa ka mida almacluum xadiisun macluum culimaduna waa isticmaalaan oo ficilku hulaahi yahay calla fahuwa macluum saddexdaa magac waa almucallu oo rubaaci laga keenay acalla yucillu fa huwa mucallu iyo in thulaathi laga keeno iyo in callalo laga keeno iyaduna rubaaciya waxaa ugu sawaabsan uguna dhow kelmadda munaasibna u ah macnaha aynu doonayno in laga keeno acalla oo isimkeeda mafcuul mucal noqonay alxadiidu almucal kaasaa ugu fiican alcila fi lluga waa almarad fulaan caliil ay mariid wey bihi cila waxa weeye xanuun baa ku sugan wey ama waxaas waa ciladaysanyi laabtoobka iyo mobeelka maxaa la yidhahda cilad saar baa la yidhahda ciladiisa saar yani xanuunkiisa saar wey cilmulcilalna marka cilmulxadiidka laga hadlayo waa ka ugu daqiiqsan ee ugu hawsha badan ee ugu culus waayo sidaa aynu arkayno umuudin aw khafa wuxuu ka dhashaa xaalad qarsoodiya cid waliba aanay fahmayn wuxuu leeyahy ibnu salaax waa min ajalli culuumi alxadiidi wa adaqiha wa ashrafiha cilmiyada xadiidka ka ugu weyn uguna daqiiqsan uguna sharafta badan buu ku tilmaamay isilaaxan maxaa la yidhaahdaa isilaaxan waxaa la yidhaahdaa waa alxadiid aladi طulica fiihi bacda الtaftiish calى cilaة qaadixaة maca ana ظaahirahu الsalaamaة minha waa xadiidkii markii la baadhay laga helay cillo dhaawacaysa asalku waa sidaas warubama qiilat ligayri اlqadxi cilladu iyadoo aan qaadix ahayn oo aan xadiidka waxba yeelayn oo daciifinayn waa lagu cilleeya xilliyada qaar laakiin asalku waa inay cilladu tahay cilla qaadixa dhaawacaysa xadiidka taan dhaawacan waxaa ka mid a laba nin baa xadiis soo wada warinaya marka labada mid baa nin magaciisa uu isku dabagediyey oo waxa weeye magaciisu si khaldan u yidhi ka kalaa la qaadanaya laakiin kan haddii xadiidkiisa la cileeyo ama nin nin uu ku bedelo labada ninna ay hiqo yihiin oo la yidhaahdo ninkan hiqada ah ninkaa uu magacaabay waa ku khaldamay cillo wax yeelaysa maaha maadaama uu iqo labaduba yihiin ka la bedelay iyo ka lagu bedelayba labaduba waa iqo marka la baado cillay noqonaysa laakiin cillo qaadixaa maaha xadiisku waxba yeeli mayso mar haddaanay daciifinayn muxadisiinta dhammaantoodna ma wada galaan dadun baa hawshaa galay oo lagu yaqaanay oo kow ka ahaa alimaamu axmed kutubna waa ka qoray caliy bn اmadini sheikh اbukhaari alimaam اbukhaari muslim daara quطni oo kitaabka ugu weyna cilalka u gaarka ah dhowr iyo tobanka mujalad inta la helay oo keliya uu taabacan yahay waa inta la helay dhowr iyo toban mujalad wey alcilal daara quطni yaxya bnu maciin abu xaatim araazi saaxiibkiisii abu zurcat araazi nasaa raggaasaa waxaa lagu yaqaanay baabulcilalka inay ku xel dheeraayeen xadiidka marka la leeyahay cilla ayaa gashay sidii caadada ahayd sanadkana waa gashaa matnigana waa gashaa cillatun fi sanad wa cillatun fi lmatn wa cillatun fiihima macan waxaa laga yaabaa xadiid sanadkiisana inay gasho matnigiisana inay gasho marka inagu kaasun baynu tusaalaynayna oo macmar ibni rashid ayaa wuxuu soo warinayaa xadiidkii jiirkii ku dhacay subaga ku dhacay marka xadiidkaasi bukhaari buu ku sugan yahay macmar ibnu rashid waa imaam jaliila waana ardaydii imaamu zuhri wey xadiidka wuxuu ka wariyey maxamed ibnu shihaab azuhri sanadkana wuxuu ka dhigay can الzuhriy can saciid bn اlmusayib can abi hurayra sanadka saasuu ka dhigay zuhri can saciid can abi hurayra matnigana wuxuu ka dhigay in kaana jaamida faalquuha wamaa xawlaha subagu hadduu fadhiyo jiirkaa ku baktiyey gooya isaga iyo inta agdhow ka agdhow wain kaana maa'ican falaa taqrabuu subagu haduu hadduu dhalaashan yahayna waxa weeye isla wada daadiye waa haw dhowaanina markaa matigana waa maqlaysaa sanadkana zuhri can saciid can abi hurayra buu ka dhigay waxaa khilaafay ardaydii waaweynaa ee imaamu maalik marka xadiidka macmar markaynu sidaa u eegno macmar can zuhri can saciid bn musayib can abi hurayra waa isnaad fi gaayati sixa halkii ugu dambaysay buu sixada ka gaadhay muuqaalka walidaalika maxamed ibnu yaxya duhli iyo ibnu xibaan iyo way saxiixinayaan iyagoo daahirkaa eegay calaa sharti sheikheyn bay qaar yidhahdeen waa sanadkii bukhaariya muslim laakiin macmar sanadkana waa lagu khilaafay matnigana waa lagu khilaafay sanadka waa lagu khilaafay oo waxaa ku khilaafay imaamu malik sufyaan bnu cuyayna alawsaaci cabduraxmaan bnu isxaaq isaga laftiisoo mar kale waafaqay nimankaas intaasiba xadiidka waxay ka dhigeen can الzuhriy can cubayd illaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can ibni cabaas can maymunata radia allahu canha marka xadiidkii wuxuu noqday xadiiu maymuna oo ibnu cabaas ka warinay macmaro muxuu ka dhigay can abi hurayra ayuu waxa weeye ka dhigay matnigana lama kala qaadin maaic iyo jaamid waana sida bukhaari ku timi nabigaa la weydiiyey ana faratan waqacat fii samnin famaatat fiih faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam alquuha wamaa xawlaha wa jaamid iyo maayicna laguma sheegin marka awsaaci iyo maalik iyo culimada badan aynu sheegnay macmar sanadkiina waa ku khilaafeen matnigiina waa ku khilaafeen waana laga badan yahay rag ka xifdi badan baa iska raacay oo imaam maalik iyo awsaaci iyo ibnu cuyayna mid waliba gaarkiisu uga xifdi badan yihi markay isu tagaana hadalkeeda daa sidaa awgeed baa a'imat lcilal waxay yidhaahdeen xadiidkaas waa mucal waa cilaysan bukhaari wuxuu leeyahay akhtaa fiihi macmar macmar waa ku khaldamay abu xaatim wuxuu yidhi wahm waa khalad xadiiskaas imaamu tirmidi wuxuu yihi hayru maxfuud lama xafidin yani waa shaad wey u ciladaysan yihin daara qudni abu zurcat araazi waa raggan hadda soo sheegayay dhammaantood waxay yidhaahdeen sanadkaa iyo matnigaasi waa ciladaysan yihin mar hadduu ciladaysan yahayna waa aciif waa daciif waxyaabaha sii xoojiya waxaa ka mida ah zuhri baa fatwo la weydiiyey jiir suba ku dhacay markaa wuxuu qaatay lafdigii bukhaari ku yimi wuxuu ihi alquuha wamaa xawlaha wakuluu waa fatwadiisi waxay idhaahdeen hadduu jaamid iyo iyo maaic u kala hayo de isagaa ku jawaabi lah isaga laftiisaan ku jawaabin marka halkaa waxaa laga qaatay inay xagga macmarka timi ee zuhri aanu shaqo ku lahayn maxaa lagu garanaya xadiidka inay cillo gashay waxyaabaha lagu garanaya waxaa ka mida inuu la keliyoobo hadda macmar waa la keliyoobo waxyaabaha lagu garanaya waxaa ka mida inuu dad kale khilaafo siduu hadda sameeye macmar oo rag waaweyn uu khilaafay waxyaabaha lagu ogaanaya waxaa ka mid a ah, a'imo waaweyni inay caddeeyaan inuu cillaysan yahay waa sidaynu hadda sheegayn bukhaari iyo abu xaatim iyo raggii la midkaa ah. waxyaabahaasoo dhan baa lagu ogaadaa xadiidku inuu cillaysan yahay culimmadaasi ama qofku markuu doonayo xadiid cilladii inuu ka gungaadho waddada uu u marayaa waa jamcu اlasaniidi wاطuruq ibn lmadina wuxuu leeyahay albaab ida lam tujmac طuruqu lam yatabayan khaطأu haddaan axaadiista masalada ku timi laysu wada keenin riwaayaadka laysu keenin khaladku soo bixi maayo marka khaladku wuxuu ku soo baxaya meel laysugu keeno laysu eego halkaasu ka caddaanaya wاlwajhu fi idraakiha jamcu طuruq wa sabru axwaali الruwaati wاlfiraq bay yidhahdeen waddada lagu garanayo wdu اkhtilaafi sanadi aw matni mudarib cinda uhayli اlfani wadu اkhtilaafi sanadin mid u saaxiiba sanad iskhilaafkii aw matni ay ikhtilaafi matni matni iskhilaafkii u saaxiiba mudaribun mudarib weey cinda uhayli lfanni ay cinda ahli lfanni fanka dadkii ehelka u ahaa agtooda mudarib baa la yidhaahdaa xadiidka mudaribka ah almudarib waa ismu faacil wey waxaa laga keenay idaraba albaxru ama idaraba almru waa idaa talaaqamat amwaaju waida ikhtalla almru wa daraba bacduhu bacdan shaygu markuu khalal ku dhaco ay iska hor yimaado oo isagu isjiidho markaasaa waxaa la yidhaahdaa iddaraba taladiibaa idiraab ku dhaca yacnii dhowr talaa isu yimi dabeedna madaxa isla galayn wey marka xadiidkii baa loo soo warinayaa qaabab kala duwan qaababkaasina madaxa isla gelaya isilaaxan waxaa la yidhaahdaa iyadoo laga eegayo macnaha luqada la milicsanayo waa alxadiiثu aladii ruwiya calى awjuhin mukhtalifatin mutasaawiyatin duuna jamcin mumkinin aw tarjiix markaynu soo koobno waa xadiid loo soo wariyey sanadkiisa ama matnigiis qaabab kala duwan qaababkaasi waa qaabab isku awooda in la iswaafajiyo suuragal ma ah waa khilaaf dhaba in la kala xoog badnaysiiyo la yidhaahdo kanaa xoog badanna suuragal ma ah mar hadday sidaasi dhacdo way isla dhacayaan waa la wada daciifinaya idiraabkaasina wuxuu calaamad u yahay ragga xadiidkaas soo wariya inaanay dabdin oo aanay xifdiyin maadaama waxaasoo khilaafi u dhacay wuxuu u qaybsamaa sidii ciladii oo kale khilaaf saameyn saamayn keenaya midaan saameyn keenayn tusaale ahaan waxaa la ysku khilaafay nin magici abu hurayra magicii miyaa la isku waafaqsan yihi waa laysku isku khilaafsan yihi imse qowl baa ku jira yaa xasuusta ya ilaa soddon qowl bay yidhaahde magaciisa aad baa laysku khilaafsay cabdiraxmaan musakhr baa ugu caansan laakiin magacaa laysku khilaafay xadiiska miyuu daciifinay huwa huwa waa isagii waa la yaqaana markaa nin hiqaa magaciisa haddii tobankii ka warinayay midibo magac u bixiyo midibo qaab ugu dhawaaqo xadiidka waxba yeeli mayso ninku waa ninkii idiraabkaas saxiixun mudarib baa leeyahay saamayn ma leh khilaaf baa jira laakiin waxba saamayn maayo u jeednaa waa khilaafka wax saamaynaya khilaafkaasina laba shari buu leeyah kow inuu horta khilaaf jiro wax kala duwani inay meesha jirto laba awooddoodu inay siman tahay mar haddii awooddoodu siman tahayna in la kala rajaxaa ma suurtoobayso waxay noqonaysaa tarjiixun biduuni murajax bay noqonaysa taasina sax maaha wuxuu noqdaa sanadkuu galaa oo sanadkii baa laga yaabaa qolana inay xidhiidhiso qolana kala goyso qolo ka dhigaan marfuuc qolo mawquuf ka dhigaan khilaaf badan inuu sanadkii dhaco mudaribu sanad baa la wuxuu kaloo noqdaa mudaribu lmatn sanadku waa badqaba laakiin khilaafku wuxuu dhacay matni waxaa kaloo dhacda labadaba khilaafku inuu galo oo u noqdo mudaribun sanadan wa matnan labadaba inuu mudarib ka noqdo waxaa u tusaalaa xadiidkii anlaa tantaficuu min almaytati biihaabin walaa casab ha ka faa'iidaysanina waxa weeye baktiga oo xadiiskaa lagu tilmaamayo in la magdiyaa inaanay waxba usoo kordhinayn faa'iido lahayn cabdullaahi ibnu cukayn baa soo warinaya marka ibnu xajar wuxuu leeyihi alidiraabu fi sanadihi taaratan wa fii matnihi taaratan mar waxaa la yidhi can kitaabi الnabiy salى اllahu alayh wasalam mar waxaa la yidhi can mashyakati min juhayna mar waxaa la yidhi can man qara'a alkitaab fii kitaabihi waa la isku khilaafay waa xagga matniga waa xagga sanadka kaas markii la warinayay matnigana qabla mawtihi bishahrin baa layidhi bishahrayn baa layidhi biarbaciin baa layidhi bialaaati ayaam baa layidhi ka badan baa layidhi ka yar baa layidhi matnigana saasaa laysugu ysugu khilaafay marka culimada qaar way daciifiyeen oo waxay dhahdeen wuxuu kutusayaa xadiidkani inaanu sugnayn waayo sanad iyo matni midna mabad qabo khilaaf baa galay wuxuu ihi shiiku laqbadan hal marku celinayna wadu ikhtilaafi sanadi mid u saaxiiba sanad iskhilaafkii aw matnin aw ikhtilaafi matnin matni iskhilaafkii u saaxiiba mudaribun baa la yidhaahdaa cinda uhayli ilfani kelmadda ahl ayuu tashiir isagoo nadmiga buuxsanaya tashiir ku sameeyey dadka faniga u saaxiibka ah waxaa la yidhaahdaa mudarib baa la min bacضi alfaadi الruwaati اtaصalat wاlmudrajaatu kuwa la dhexgeliyey waa mudrajkii wey fi lxadiidi xadiidka maakii weeye ata timi min bacdi alfaadi ruwaati ruwaadda ereyadooda qaar ka midana itasalat waxa weeye ay la xidhiidhsantay oo alfaaddii xadiidka ayuu alfaad kale ku xidhiidhiyey isagoo aan kala soocin oo aan ka mid ahayn almudraj waa ismu mafcuul oo laga keenay adraja adraja yudriju fa huwa mudraj adrajana waa adkhala waxbuu dhex geliyey wey addurj waa kabadhka waxbaynu dhex gelinaa waa idkhaal isilaaxanna waxaa loo yaqaanaa waa idkhaalu aw taghyiiru fي isnaad الxadiiث aw matnihi waa in la dhex geliyo sanadkii wax la dhex geliyo ama matnigii wax la dhex geliyo ama isbedel lagu sameeyo sanadkii bedelaad lagu sameeyo idraajku saynu soo sheegaynay kuwii kale ayuu la mid yahay wuxuu dhacaa sanadka wuxuu kaloo dhacaa matniga labadaba waa dhacaa waa mudraj lmatni wa mudraj asanad wayna kala duwan yihin mudraj lmatni saynu sheegi doono xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wax la dhex gelinaya kelmado aan ka mid ahayn ayaa dhexgelaya xadiidka oo aan ka soocnayn xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalam oo qofku uu u malaynayo nebigu inuu ka hadlay kaa lmatni baa laydhaha noociyuu leey waa inoo iman doonta laakiin mudrajulisnaad isaga waxaa soo gudagelaya qaabo badan baa soo gelaya marka laba qaabun baynu tilmaamayna qaabo badan bay culimadu u sheegaan waxaa ka mid a ah mudrajka sanadka nin baa wuxuu xadiid ka soo warinayaa shan culimo ah oo culimmadiisa ah buu hal xadiid ka soo warinaya shantaa culimo way kala duduwan oo midi waxa weeye sanadkii nin buu ku soo daray midi siiquu isticmaalay waxa weeye qaabab kala duwan bay culimadaas xadiidkaa u soo wariyeen shantoodaba nin baa ka qaatay xadiidkii oo ka warinaya dabadeedna shantoodii ayuu waxa weeye ama isku daraya oo hal xadiid ka dhigaya isagoo aan kala soocin hadday suuragal tahay ama mid ka mida xadiidkiisii buu qaadanaya sanadkiisi iyo matnigiisi qaabkii isagu u dhigay wuxuu isku hal xadiid laakiin shiikh waliba erayo iyo qaabka sanadka waxba kala duwan mid ka mida ayuu waddadiisii raacaya kaa keliyana u nisbayn maaye shantoo dhanna uu isku qaadaya oo wuxuu odhanayaa xadaanaa fulaan wa fulaan wa fulaan wa fulaan wa fulaan shantiiba ma sheega waxa ka dambeeya uu soo qaadanayaa mid ka mida iskale shantu ma wada laha kuwa kale waa kaga duwayin mana caddaynay mana caddaynin marka waxay yidhaahdaan ninka awoodda u leh inuu rag isu geeyo waa rag fara ku tiraysa wey marka cabdullaahi ibnu wahab waxaan filayaa inuu ahaa xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama waxyaabaha lagu dhaliila waxaa ka mid a ah inuu culimmadiisa jamciyo dabadeedna aanu kala soocsoocin dabeedna waa lagu waa lagu maagay hawshaas dabeedna ardaydii waxay shiikhii ku idhaahdeen hawshaa ka hadlayay oo cabdullaahi ibnu wahabba saasuu sameeyaa isba dhowr culimo abuu isku daraa wuxuu ku jawaabay imaamkii ibnu wahbin atqanu limaa yarwiih ibnu wahab xataa hadduu jamciyo waxa uu jamcinaya isaguu u sugaa halkeeduu dhigaa waxay ku kala duwan yihiin iyo farsamadeeda marka waa nooc idraajka ka mida inaad dhowr shiikh intaad ka qaadato wada magacowdo mid ka mida xadiiskiisana aad ku socoto waxaa kaloo ka mida ninkii muxadidkaha ah isagoo majliskii fadhiyo axaadiistii sheegaya u yeedhinaya ardayda u yeedhinaya ayaa markuu sanadkii dhammeeyey oo uu doonaya inuu matnigii sheego baa qof soo gelaya ama xaalad baa ku imanaysa dabeedna hadal buu soo dhexgelinaya dabeedna hadalkaasaa dadka qaar u malaynaya sanadkii dhammaaday ee matnigiisa xadiidkiisa la sugayay inuu hadalkan shiikhu yidhi uu yahay kaasina waa waa mudraj isaguna waxay u tusaaleeyaan ninkii caabidka ahaa thaabit ibni muusa azaahid ayaa wuxuu usoo galay shariik ibni cabdillaah alqaadi ayuu u soo galay oo axaadiid yeedhinayay oo le xadaana alacmash can abi sufyaan can jaabir radia allahu tacaala canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal halkaa markuu marayay ba albaabka waxaa ka soo galay haabit ibnu muusa zaahid dabeedna shiikhii markuu eegay buu arkay wejigiisoo nuuraya dabeedna wuxuu ihi man kahurat salaatuhu bileyl xasuna wajhuhu binahaar ninka habeenkii salaatuleylka badsada wejigiisu maalinkii waa dhalaalaya waa iftiimaya haabit markuu soo gelayay sanadkuu maqlay can jaabir can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal dabadeedna sanadkaa intuu qaatay buu intii lagu yidhina ku darsado dabadeedna dadkuu sii wariyey xadaanaa fulan qaala xadaanaa fulan can jaabir can inabiyi sala allahu alayhi wasalam man kaurat salaatuhu bاleyl xasuna wajhu bاnahaar isagana waa mudraj baa lyii dhinac kale markaynu ka eegno baabulmawduucaynu ku gaari doonaa xadiidka ma la odhanaya waa been nabigu ma odhan ma odhan de waa been cad nabigu mayuu yihi man kaurad muu odhan wadaad baa sameeyey laakiin umuu samayn inay xadiis tahay ninkan kalena umuu warin inay been tahay uu ku khaldamay uu ku wahmiyey marka mawduuc ma lagu sheegaya masale kale waynu ka hadli doonaa laakiin hadda waa mudraj baa la yidhahdaa xagga matniga waxa weeye wuxuu dhacaa dheeraadkaasi bilowga xadiidkana waa dhacaa dhexdana waa dhacaa dhammaadkana waa dhacaa ziyaadadaa la geliye xadiidka nebiga bilowga waxaa ka mid a asbiq lwuduu waynu lilacqaabi min annaar saasaa xadiiska loo soo wariyey yacni waysada waafi ha laga dhigo weylu lilacqaabi min annaar oo alla kala soocay laakiin waxaa xadiidka loo soo wariyey asbiqu lwuduu fainii samictu aba alqaasimi sala allahu alayhi wasalama yaquul weylu lilacqaabi min annaar marka asbiqu lwuduu waxay noqotay hadalkii saxaabiga abi hureyra ku hadlay waayo wuxuu ka dambaysiiyey waysada waafi ka dhiga nebigaan maqlay hoog wuxuu u sugnaaday cidhba haddii laga tago aan la weysaysan hoog baa u sugnaaday naar baa u sugnaatay markaa bilowguu dhacay kaasi ma badna laakiin ka labaad waa inuu dhexda galo inta badanna dhexda wuxuu u galaa marka kelmad la macnaynayo xadiikii waraqat bnu nawfal qisadiisii bukhaari ku timi bad lwaxi baa u tusaala kaana yataxanau fii gaari xiraa marka raawigiio ibnu shihaaba ayaa wuxuu inoo macneeyey yataxanau marka wuxuu hi wahuwa atacabud layaali dawaati اlcadad marka atacabudu allayaali dawaati اlcadad xadiidkaa la dhex geliyey lama cadayn laakiin waxaa loo keenay in la macneeyo kelmadda taxanas in la macneeyo baa loo keenay kaasi inta badan waa macne kelmad buu ku yimaadaa dhammaadkuna waa badan yahi waa ka ugu badan ina ummatii yatuuna ywma alqiyaamati gura muxajaliina min ahari lwudu xadiisku halkaasuu ku jooga faman istaaaca minkum an yuiila guratahu falyafcal waa mudraj intaa dambe saxaabigaa iskale xadiidku inuu mudraj yahay maxaa lagu garanay in la kala sooco sidii hadda aynu sheegaynay asbiqu lwuduu fa inii samictu abalqaasim in la kala sooco laba an yanusa calayhi imaamu min alaima nin culimada ka midii inuu yidhaahdo kelmaddaasi waa mudraj xadiiska kama mid a oo uu inoo caddeeyo saddex waxaa ka mid a ninka kelmadda ku daray inuu yidhaahdo kelmadda anigaa ku daray waan macnaynay iqraar inuu sameeyo waxaa ka mida jumladaa lagu daray xadiidka inaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam suuragal ka ahayn oo xadiidkii bukhaariiyo muslim ku yimi lilcabdi almamluuki asaalixi ajraan addoonka wanaagsan laba ajar buu leeyahy ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiiska waxaa lagu daba qabta waladii nafsii biyadi lowla aljihaadu wa biru ummi laxbabtu an amuuta wa ana mamluu addoonku mar hadduu addoonka wanaagsani laba ajar leeyahay kii naftaydu qacantayda qacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye haddaanu jiri lahayn jihaad jidka alle loo jihaaday waayo addoonku ma jihaado nin baa iskale oo ku shaqaysanay hadduu fasaxa waa meesheeda laakiin iskii uma jihaadi karo jihaadku haddaanu jiri lahayn iyo hooyaday inaan u samafalo waxaan jeclaan lahaa inaan dhintaan oo addoona si aan laba ajar u helo dee nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii miyay nooleen miyuu soo gaadhay hooyadii ma soo gaadhin sidaa awgeed abu hureyra iskale oo hooyadii u samafalayay taana waa lagu gartaa inay mustaxiil tahay su-aal baynu isweydiinaynaa xadiidka markaa aada akhriyayso ama raawigu sheegayo inuu kelmada dhex gashado uu ku macnaynayo dadka ku fahansiinay xukunkeedu waa maxa ma banaanta mise ma bannaana ma bannaana laa yajuus culimmadu waxay yidhaahdeen waa muxaram wa kullu da muxaramu wa qaadixu wa tafsiiru qad yusaamaxu buu suyuud laakiin hadduu kelmad caddaynaya waa la ogolay laakiin lafteeda lama ogola haddaanu caddaynayn aanu bayaaminen kutubta laga qoray waxaa ka mid a ah kitaabkii khaiib اbaqdaadi oo laba mujalad ku taabacan alfasl lilwasl اlmudraji fi اnaql in la kala sooco wixii xadiiska la dhexgeliyey in la kala sooco wma rawaa kul qariini can akhi mudabaju facrifhu wاntakhi facrifhu xaqa wantakhi wmaa xadiidkii rawaa uu soo wariyey kul qariinin mid kastoo saaxiibi can akhiih walaalkii uu ka soo wariyey oo looga jeeda saaxiibkii mudabbajun mudabaj baa la yidhaahdaa kii la qurxiyey baa la yidhahda facrifhu garo xaqan dhab ahaan wantakhih kufaan intakhih waxaa laga keenay intakhaa ay iftakhara watabaha ku aanay waana tatima beyt man male xadiikan waxaa la yidhaahdaa almudabaj ayaa la yidhaahdaa almudabaj waxaa laga keenay dabaja yudabiju tadbiijan ay zayana yuzayinu tazyiinan uu qurxiyey wey diibaajadu waa meesha quruxdeeda iyo halkay u dhimanaysay wey oo inta badan muqadimadega lagu sheego dibaajat kitaab xariirtana waa ta la yidhaahdo dibaaj marka waa quruxda wey mudabaj waayo mudabaj waxaynu leenahay sida shiikhu sheegay waa riwaayat اlaqraani bacdihim can bacd mudabaj baa la yidhaha laba nin aqraantu waayo waa aladiina taqaarabuu fi الsini wاlisnaad aw ilisnaadi faqad waa dadka iskulodka ah iskulodka ah ee waxa weeye daahana isku dhow dhow taqaarabuu fi الsini wاlisnaad aw fi lisnaadi faqad da-doodu way isku dhow dhowdahay mar bay cilmiga wada bilaabeen sanadkooduna uu isku dhow dhow yahay waa isku culimay leeyihin laakiin waxaa dhici karta daadu inay kala weyn tahay nina yaraantii cilmiga ku bilaabay nina weynaan aqraan bay noqonayaan xagga sanadka laakiin dadii way kala weyn yihin dadii way kala weyn laakiin haaliban mar haddii sanadkuna isku dhowaado daduna way isku dhowdahay way isku dhowdahay marka haddii labada mid ka kale uu ka wariyo labadii isku lodka ahaa baa mid baa wuxuu ka warinayaa mid laakiin kaasi isaga ka warin maayo kaasi isaga ka warin maayo taa waxaa la yidhaahdaa riwaayat laqraan baa la yidhahdaa saaxiib baa wax kala warinaya labadii iskullodka ahaa baa mid baa saaxiibkii wax ka warinaya laakiin kaa kale isaga waxba ka warin maayo taa waxaa la yidhaahdaa riwaayat laqraan saaxiib baa wax kala warinaya laakiin mudabajku waa maxay kani saaxiibkiibuu wax ka wariyey saaxiibkanina isaguna waxbuu ka wariyey way isdhaafsadeen mar hadday sidaa isu dhaafsadaan waxaa la yidhaahdaa mudabaj baa la yidhaahdaa waana sida shiikhu uu u dhigay wey marka xadiidkaasi wuxuu noqonayaa xadiid qurux badan waxaana dee sii qurxinaya dadka iskolodka ay isma indha buuxiyaan inta badan shiikh way u wada tegayaa laakiin iyagu inay kala wariyaan inta badan ma dhacdo marka waxay kutusaysaa tawaaducooda iyo dadaalkooda inay iyagu kala faaidaysanayaan waa xadiis qurux badan baa leeyi wamaa rawaa wixii uu ka wariyey kullu qariinin saaxiib kasta can akhi can akhihi walaalkii kelmadda akh saddex luqa ayay lagu isticmaalaa in la yidhaahdo akhaaka biakhaaka alifun lagu taaga mar walba saa naxwaha kusoo dhigateen iyo in xaaladaha kala duwan yurfacu bilwaaw wa yunsabu bilalif wa yujaru bilya akhaaka akhiika akhuuka marna ya-daba waa la xadfaya aliftaba waa halkii uu lahaa biabihi iqtadaa caliyun fi lkaram waman yushaabi abahu fama alm luqatu naqsi baa la yidhahda yadii yo aliftiiba waa la xadfaya yadii yo aliftiiba waa la xadfaya waana luqada ugu yar wey ugu daciifsan abun akhun xamun kadaka wahanu wاnaqsu fi hada اlakhiiri axsanu wa fii abin wataaliyayhi yanduru wa qasruhaa min naqsihina ashharu marka alif in lagu taagaa ka cansan in sidan la yidhaahdo marka shiikhu waxaa laga yaabaa de luqadan wuxuu hadda u qaatay gabayuu ku ilaalinaya wamaa rawaa kullu qariinin can akiihi waa luqada caankaa ah wey can akhaahuna waa qasri baa le waa luqada labaad wey can akhihina waa luqada saddexaad ee ugu daciifsan laakiin gabaygaa hadda ku kalifaya wamaa rawaa wixii uu ka wariyey kullu qariinin saaxiib kasta can akhi walaalkii mudabajun baa la yidhaahdaa facrifuu garo xaqan dhab ahaan wantaki ku faan wax lagu faanana way tahay abi bakr baa wuxuu ka warinayaa cumar bn اkhaaab cumarna wuxuu ka wariyey abi bakr bn اkhaaab imaamu malik baa wuxuu ka wariyey can الzuhri zuhri laftiisuna wuxuu ka wariyey imaamu malik marka waxyaabay culimmadu u sheegayaan ee cilmi ay uga dhigeen waxaa ka mida qofku markuu arkay inuu is yidhaahdo ardaygii imaamu maalik waa shaafici oo kale ayaa wuxuu odhanayaa shaafici xadaanaa maalik wa zuhri asalku saasuu ahaan jira laakiin markuu maalik zuhri wax ka wariyo saaxiibkii ee la yidhaahdo xadaanaa maalik can zuhri dadka qaar baa is odhanaya maalig iyo zuhri waa saaxiibo waa isku lod marka cantii baa meesha ku khaldantay wow wey waa maalik wa zuhri wey maadaama isku lod yihiin labadoodaa laga wada warinaya ismoodjiiskaas si aanu dhicin muttafiqu lafda wakhaan muttafiq wadiduhu fi ma dakarna almuftari muttafiqun muttafiq wey lafdan xagga lafdiga wa khaطan xagga dhigaalkana muttafiq waa iswaafaqsan yihin wadiduhu lidkiisuna fi ma dakarna kaa aynu sheegnay almuftariq ay almuftariqu baa la yidhahda shiku halkan wuxuu ka gelayaa nooc la yidhaahdo almuttafiqu wاlmuftariqu kan iyo kii horeba waa culumta sanadkoo keliya gala mudrajkii mudaribkii mucalkii waatayn lahayn sanadan wa matnan kuwani matni male waa sanadu sanadka unbuu galaa waayo wuxuu ku saabsan yahay waxa weeye rijaashu ku saabsan yahay baabkan waxaa la yidhaahdaa almuttafiqu wاlmuftariqu maxaa looga jeedaa waa an tattafiqa alasmaa wa taftariqa alashkhaas markaynu soo koobno ninkan muxamed baa la yidhaahdaa kanna muxamed baa la yidhahdaa waa laba muxamed magacu waa iswaafaqsan yihi lafdan wa khaan magaxoodaas waa kaas dhawaaqa iyo qoraalka waa isku mid waa muxamed muxamed laakiin wuxuu ku kala tegsan yahay waa laba qof muxamed iyo muxamed waa laba shaksi wey marka mutafiq lafdan wa khaan magaci qoraal iyo dhawaaq waa isku mid wa muftariqun daatan shaksiyadoodu laakiin way kala duwantay kaasina waa cilmi isagana aada loo daneeyo qaybo badan bay culimmadu u sheegaan oo magacyada ku saabsan waxba ku fogaan mayno mar waxaa dhacda in magaciisa iyo magaca aabbihii laysku waafaqo raawi baa magac leh magaca aabbihii bal awowgii baa laga yaabaa in lagu waafaqo waa sida waxaa weeye axmed ibni jacfar ibni xamdaan shan nin baa magacaa la yidhahda axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan saddexdoo isku waafaqay wa anas bnu maalik shan nin baa la yidhahda anas bnu maalik shan nin baa waxaa la yidhaahdaa anas bnu maalik oo saxaabigii uu kowka oo imaamu maalik aabihii ku jiro iyo rag la mida anas bnu maalik kuwaas way badan yihin waxa dhacda inay iswaafaqdo kunyadii iyo nisbadii abu cimraan aljawni waa laba nin basri iyo bakhdaadi wey abu cimraan aljawni abu cimraan aljawni kunyadii iyo magacii ayaa iswaafaqsan iyo noocyo badan marka kaa waxa leeyahay muttafiq iyo muftariq waa in la kala barto wey waa la ysku khaldi welibana waxay aada usii sheegaan marka ardayda ka qaadanaysaa waxa weeye ay ihmaaliyaan wixii lagu kala soocayay hadda waxaa jira xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibni salama mar walba lama yidhaahdo can xamaad ibni zayd can xamaad ibni salama lama yidhaahdo waxaa kutubta xadiiska ka buuxda can fulaan can xamaad dabeedna waxaad leedahay tolo maxamed ibnu zayd ba mise xamaad ibnu salam wakti bay wada joogeen isku wakti bay ahayd marka culimadu waxay kuu sheegayaan mid walba ardaydiisa u gaarka ah ama badsaday xadiidkiisa ayay kuu sheegayaan xamaadu libni zaydi wabni salama fain ataa can ibni xarbin muhmala aw caarimin fahuwa bnu zaydin jucila aw hudbatin aw itabudakiyi aw xajaaji aw cafaana fathani ra'w haddii sulaymaan ibnu xarb uu sidaa yidhaahdo waa xamaad ibnu zayd hudba hadduu yidhaahdo xamaad waa ka kale waa ibnu salama waxa weeye culimadaasay kugu kala sheegayaan khaiib albaqdaadi baa kitaab ka qoray la yidhaahda almuttafiq wlmuftariq kutub kalena waa laga qoray muhtalifu muttafiqu lkhai faqad wadiduhu mukhtalifun faksha lghalط muhtalifun waa mid isu tagsan weey muttafiqu lkhai qoraalkiisa iyo dhigaalkiisu iswaafaqsan yahay faqad oo keliya wadiduhu lidkiisuna mukhtalifun waa iskhilaafsan yahay faksha ka baq oo ka cabso alala ay alhalaa inaad ku khaldanto ka cabso oo iska ilaali kana kii horu shabahaa waxaa la yidhaahdaa almu'talifu waalmukhtalifu kii hore wuxuu kaga duwan yahay kii hore dhawaaqa iyo qoraalku waa iswaafaqsana laakiin kan waxa kala duwan dhawaaqa ayaa kala duwan iyo qoraalka ayaa isbedelaya mu'talif yacni khadkiisu waa isku mid xagga qoraalka waa mu'talif ma kala duwanaan laakiin marka lagu dhawaaqayo xarakada la siinayo ayaa waxa weeye uu ka kala duwanaanaya ama dhibcaha la siinayo waayo dee dhibcuhu weligoodba may soo jirin yaa bilaabay dhibca in wax la dhibceeyo ma maqasheed ya xajaaj ibnu yuusuf baa bilaabay xajaaj hortii ba'da iyo ya-da iyo ta'da iyo markay xidhiidhsan yihiin waa isku mid waa adiga fahamka jiim iyo xa iyo kha waa isku mid daal iyo daal waa isku mid cayn iyo qoyn waa isku mid wahaakada marka ama qoraalkiibaa isku mida laakiin wuxuu ku kala duwanaanayaa dhibcaha ama xarakadu ku kala duwanaanaya kaana waa in aad la ysaga hubi welibana kan culimadu waxay yidhahdeen khalad badan baa dhaca khalad badan baa dhaca abu isxaaq anujarimi wuxuu yidhaahdaa awla alashyaai bidabdi asmaau nnaas fainahu laa yadkhuluhu alqiyaas walaa qablahu walaa bacdahu shayun yadullu calayh waxa ugu mudanee la xifdiya waa dadka magacyadooda sababtu waa maxay magacu markuu hadalka dhex galo mala awaali maysid waa nin magici hooyadii iyo baa ugu walqalay saa doonta dhigi maysid sibaa loo yaqaanaa qiyaas ma galo hadalka ka horeeya iyo ka dambeeyana waxba ku faa'iideyn maayaan maanta waa dadka celceliso waa in sidiisa loo xifdiyo wy tusaalayaasha waxaa ka mid a waxaa kugu soo baxaya muxamed bnu salaam albikandi sheikh lbukhaari magaca salaam kutubta xadiidka wuxuu ugu yimaadaa isagoo sallaam ah oo shadan sallaam iyo isagoo khafiif oo ah salaam muxamed bnu salaam baa la odhanaya mise muxamed bnu sallaam baa la odhanaya marka qaaciday ku siinayaan culimadu oo waxay odhanayaan uma salaamun kulluhu muhaqalu hadduu kutubu sitaha iyo muwaaa uu ku soo maro magacaasi sallaam baa la odhanaya waa la shadaya ilaa abalxabri saxaabigii mooyaane cabdullaahi ibnu salaam maca albikandi moxamed ibnu salaam albikandi waa la khafiifinaya sallaam ibnu mishkam waa la isku khilaafsan yihi waaasa ku kala sheegay laakiin ku nasiibi maaha salaam iyo salaam ka doonta iska odhan mayso nina salaam baa la yidhaahdaa nina salaam baa la yidhahdaa ood kala ilaalinaysa waxaa la mida ah musayab iyo musayib fadxa iyo kasre qaaciday ku siinayaan kullu musayabin fabilfatxi siwa abi saciidin faliwajhayni xawa waxa weeye magacaasi hadduu ku soo maro waa musayab yada waad fadxinaysa laakiin saciid ibnu musayib taabicigii weynaa yada kor dhig ama hoos dhig labaduba waa kuu bannaanta walow uu yidhi ninka na qafaashay ilaahay ha qafaasho waayo makhzuumi muu ahaa qoladii banu haashim la tartamaysa abujahl u faanayay ayuu ka soo jeedaa marka musayib haddii la yidhahdo waa kii la addoonsaday wii la qafaashay musayabna musayab haddii la fadxiyo waa kii la qafaashay wey musayibna isagaa qafaashay wey marka isagu wuxuu leeyahay noo hoos dhiga annagaa wax qafaalanayne banu maqsuum baanna ee ah noo kordhigina walow qaar yidhahdeen kama sugnaa waxaa ka mid aynu kaga baxaynaa kelmadda xaraam iyo xizaam marka dhibcaha laga qaado isku sibay u qurmaysaa soo maa marka dhibcaha iyo xarakada laga daayo marka waxay ku odhanayaan ninku hadduu quraysh yahay waxaa laga dhigayaa xizaam xakiim ibnu xizaam hadduu yahay ansaar iyo reer madiinana waxaa laga dhigayaa xaraam baa laga dhigaya jaabir aabihi cabdillaahi cabdullaahi ibnu xaraam baa la yidhaha jaabir ibni cabdillaah ibnu xaraam marka ansaar hadduu yahayna xaraam ka dhig hadduu yahay qurayshna xizaam ka dhig iyagu beriga haddee xaraka ma yahayn hadda waa laga yaaba in lagu xarakeeyo laakiin hadda lafteeda laga yaaba dabcaduhu inay istabamariyaan dhibicdu ka dhacdo fadxada lagu khaldamo waa inaad qaacidada haysa wey baabkaasina waa muhim waxaa laga alifay kutub badan waxaa ka mid a ah kitaabkii daara almu'talif waalmukhtalif kitaabkaasaa ka mid a ah. waay wlmunkaru lfardu bihi raawin hada tacdiiluhu laa yaxmilu tafaruda wlmunkaru xadiidkii munkarka ahaa alfardu waa la keliyoobay bihi xadiidka raawin raawi baa la keliyoobay raawigaasoo qadaa ahaaday tacdiiluhu tacdiilkiisu u ahaaday laa yaxmilu midaan aqbalayn atafaruda keliyow ay tafaruda munkar waxaa la yidhaahdaa xadiidka nin daciifi la keliyoobay baa la min aciifi la keliyoobay ayaa munkar la yidhahda alxadii lmunkar laba macnay culimmadu u isticmaalaan labaduba waxa weeye waa laba la isticmaalo saxa odhan mayno kanaa kan ka xoog badan odhan mayno labaduba waa la isticmaalaa midi waxa uu yahay alxadiiu aladii tafarada bihi man laa yuxtamalu tafarudu waa xadiis uu la keliyoobay nin aan la aqbalayn keliyowgiisa an yatafarada bilxadiidi man laa yuxtamalu tafarudu xadiidkii waxaa la keliyoobay ninaan keliyowgiisa la aqbali karin oo inuu la keliyoobo aan loo dulqaadanin waxa u tusaalaha xadiidkii uu soo warinaya abu zukayr bisanadihi nabigu yihi kulu lbalaxa bitamr timirta iyo timirtan caadiga ah ee intay bislaatay la qallajiyey waa timirta caadiga iyo banaxa taynu timir khaliifta u naqaano ee adag markay soo baxayso labadaa isku cuna waa xadiid nasaa-i wuxuu ihi waa xadiidun munkar tafarada bihi abu zukayr baa la keliyoobay wahuwa shaykhu shaykhun saalix waa nin wanaagsan wey laakinahu lam yablug mablagan yuxtamalu tafarudu nin wanaagsan ha noqday laakiin ma gaadhin mustawe isagoo keligii xadiiskiisa la aqbalo ma gaadhin sidaa ogeed xadiiskiisu waa munkar buudi macnaha waa loo isticmaalaa macnaha labaadee loo isticmaalo shaadkii waa taynu soo marnay maxaynu shaadkii ku sheegnay tadajiya ashaad maa rawaahu ahiqatu mukhaalifa liman huwa awhaqu minhu ama lihiqaat waa taynu soo maray halkanna waa maa rawaahu daciifu mukhaalifan lihiqaat daciif baa soo wariyey welibana isagoo daciifa buu raggii hiqaad ahaa khilaafay kaana munkar baa la yidhahdaa kaana munkar baa la yidhahda sheiku wuxuu ihi walmunkaru labadaa macnobood qaadanaysa nin daciifaa la keliyoobay waan keliyowgiisa la aqbalay ama nin daciifa baa soo wariyey oo khilaafay hiqaaddii khilaafay wlmunkaru munkarku alfardu waa kuu la keliyoobay bihi isaga raawi raawi baa la keliyoobay ay infarada bihi raawigaasoo qadaa ahaaday tacdiiluhu tacdiilkiisu laa yaxmilu midaan aqbalayn atafaruda keliyo matruukuhu ay matruuku lxadiid xadiidka matruugiisa kiisa laga tegay maa xadiid weeye infarada bihi uu la keliyoobay waaxidun mid keli ah waajmacuu ay isku waafaqeen lidacfihi daciifnimadiis fa huwa isagu ka raddin ay ka marduudin mid la celiyey buu ka dhigan yahay waa iska tamaamul beyt yani waa la celinaya wey matruuk maxaa la yidhaahda almatruuk waa alxadiiu aladii rawaahu mujmacun calaa dacfihi bisababi aljarxi fii cadaalati waa xadiidka uu soo warinayo nin laysku waafaqay daciifnimadiis welibana xagga cadaaladda laga daciifiyo haddaynu soo dhoweynana waxaynu odhan karnaa waa alxadiidu aladii rawaahu muttahamun bilkadib nin been lagu tuhmayo ayaa xadiidkaas soo warinaya yani beenta lagu tuhmaya waa inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuuranayo marka inuu been badan yahay markuu dadka u sheekaynayo sheekada caadiga ah baa lagu yaqaanaa mar hadduu been badan yahay beentuna waa min kabaa'ir dunuub waa dembi weyn mar hadduu beenta sheegana cadaaladiisii baa jaban waxaana lagu tuhmayaa sidaa uu dadka beenta ugu sheegay inuu xadiidka nebigana iyadana beenta la soo geli xadiidkiisu matruuk buu noqonaya waxaa la mid a ah haddii ninka khaladkiisu uu fool xumaado intuu xadka ka bato faaxishulhalad uu noqdo isaguna matruuk buu noqonaya waxaa la mid a ah an yakuuna faasiqan nin ciyaala suuqa oo aan dunuubta iska ilaalinay beentaba iska ilaaliya dunuub badan khamriguu cabayaa wuxuu doon u samaynaya isaguna waa la mid xadiidkiisu wuxuu noqonaya maxay matruuk buu noqonaya matruukuhu xadiidka matruugaah maa xadiidkii weeye infarada bihi uu la keliyoobay waaxidun mid keli ah wa ajmacuu way isku waafaqeen lidacfihi dacfigiisa isku waafaqeen fa huwa xadiidkaasi ka raddun weeye wاlkadibu اlmukhtalaqu اlmasnuucu calى الnabiyi fadalika اlmawduucu wاlkadibu beentii almukhtalaqu la abuuray almasnuucu la sameeyey cala anabiyi nebiga korkiisa fadalika kaasi almowduucu baa la yidhaahdaa sheikhu wuxuu inoogu soo khatimay noocyadii culumulxadiidka alxadiidu almowduuc oo ah xadiid la sheego ka ugu liita ugu sharka badan waa xadiidka lagu been abuurtay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mar haddii nabiga lagu been abuurtay maxaynu u leenahay waa xadiis yaa ka jawaabay waxaaban leenahay waa been abuur haddana waxaan leenahay xadiiska naam haa ninka soo warinaya xadiis buu inooga dhig sanad buu sheegayaa can inabiy sala allahu alayh wasalam buu leeyy markaa ninkii sameeyey ujeeddadiisaynu ka hadlay laakiin waxaa daba taalla waa mawduuc waa been waa been xadiidka saa loo sheega waa been wey mawduuc waxaa laga keenay wadaca ay iftaraa wakhtara uu been abuurtay oo uu sameeyey ayaa laga keenay waa masaladii aynu sheegaynaa halkaa ku suganoo ma inuu barheedh u sameeyaa mise hadduu xitaa ku khaldamo sidii ninkii man kaura salaatuhu bileyl waa la mid qowlka saxiixa ah mawduuca looma shardiyo inuu barheedh u sameeyo camdan aw khaطan marka waxaan leenahay waa alxadiiثu اlmakdubu calى rasuuli الlah camda aw khaطأa la mida aw jahlan in jahli loo sameey saynu arki doona marka sababaha keena waxaa ka mida in loo barheero ragga qaar baa u barheerhay sababaha waxaa ka mida inuu waxa weeye qaflad iyo mooganaantiisu badan tahay oo sidaa awgeed xadiis beena wuu sheegay cabaad bnu kaiir athaqafi imaamu axmed wuxuu yihi rawaa axaadiida kadib ninkaasi axaadiis beena buu soo wariya oo aanu maqal wa kaana rajulan saalixa nin wanaagsanna waa ah dabeedna waxaa la yidhi hadduu nin wanaagsan ahaa sidee buu axaadiis beena u sheegaya wuxuu yihi min albalaa'i waalgafla imtixaan iyo qaflad mooganaan iyo dhoohnaan baa ku kaliftay marka taasina way keentaa maxaa lagu garanaya xadiisku inuu been yahay waxyaabaa lagu garanaya waxaa ka mid a kii dejiyey baaba garanayaba nin baa wuxuu ihi ibn abilcawja wadactu fiikum arbacata aalaafi xadiid markii almahdi khaliifkii cabaasiga u yihi hala dilo ayuu isagoo daldalan oo la tooganayo ayuu yidhi afar kun oo xadiid baan dadka dhex geliyo o dhex soconaya lakiin culimadu waxay dhahan taciishu laha aljahaabida rag baa u jooga dadka ka dhex saaray dadka ka dhex saaraya inuu qirta isagu waxaa ka mid a ah xadiiska qariina ku sugan wax ku lamaan oo laga fahmayo nebigu inaanu odhan calayhi salaatu wasalaam qariinadaasi waxay dhacdaa matniga ama raawiga raawigay dhacdaa xaaladiisaa laga garanaya ninbaa waxa weeye ka ganacsanayay baadinjaag baalka la yidhaahdo haddana dalka waa la keenaa soomaali ku garan maayo baal yaroo madowoo khudaarta ah baadinjaan baa la yidhahda dabadeedna baalkii baa laga iibsan waayey markuu socon waayey ayuu ihi albadinjaanu limaa ukila lah nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam baadinjaanku waa wixii loo cuno wax walba dawuu ka yihi wuxuu ku socodsiinayaa waxa weeye mid kalena beriiskuu iibinaya markuu ku fadhiistay buu law kaana alaruzu rajula lakaana xaliiman beriisku hadduu nabigu wuxuu ihi beriisku hadduu noqon lahaa nin nin dulqaad badan buu noqon lahaa yani wuxuu uga jeedaa nabiga ammaanay uga jeeda waa sababaha qanaainta ku sugan waxaa ka mida ah macallinkii inankii soo ooyayaa uu yimi sacd ibnu ariif waxay ku tilmaameen yadacu lxadiid xadiid uu sameeya ciyaalkiisiiyo ooyayo macallinku soo garaacay haddana aad bay noogu badan tahay ayaa u yimi dabeedna markiiba wuxuu la lauziyanahum lyowm miyuu kusoo diray anaa hoojinaya bui igu daa xadaana alacmash can fulaan mucallimu sibyaanikum shiraarukum aqaluhum raxmata lilyatiim halkaasuu ka saaray marka waa qariina bay yidhahdeen isaga ku sugan oo ku tusaysa xadiidka inuu sameeyey waxaa ka mida wax aada u yar in laga dhaliyo ajar aada u weyn aan suuragalahay ama ka badbadis qaabka loo sheegayaana ay tahay rakiik waxaa nabiga ka sugnay oo aan ka suuragalahay ibnu maciin iyo imaamu axmed saaxiibbay ahaayeen masjid bay kusoo tukadeen baqdaad salaadii markii laga baxay baa nin wacdi la kacay dabeedna wuxuu uhi man qaala laa ilaaha ila allah ninka laa ilaaha ila allah yidhaah kharaja min famihi dayrun baa ka soo baxay oo intaasoo kunoo baalle baal waliba waa dahab baal waliba waxbausaa isu dabadhig muddu hadlay xadiid buu wadaa marka imaamu axmed iyo axmed baa saa isu eeday iyagaanu deliishanaya wuxuu leeyahy xadaanaa axmed ibnu xambal wa yaxya bnu maciin iyaga laftoodu sheegay bishaad kale way fadhiyaan markii salaadii ama wacdigii dhammaaday la kala tegay buu ibnu maciin yidhi ninkaynu qabsanno beentaynaga sheegay xadiidka mawduuca ah innagayna soo mariyey axmed wuxuu yidhi waxba ka faa'iidi mayse iskaga joog kama joogina ibnu maciin baa u tegey dadkiina waa maqlaya wuxuu ihi axmed ibnu xambalna waa kan aniguna ibnu maciin baan ah xadiidkanna xadiis jira ma xaggaad ka keenta wuxuu ihi in badan baan maqlay ninka ibnu maciin la inuu doqon yahay maanta yaa caddaata oo ma keligaaba toddobiyo toban nin oo mid walba la yidhaha axmed ibnu xambal midna la yidhaahdo ibnu maciin baa wax ka qaatay buud ma keligaabaad ismood dabeedna isagoo yaabun buu ka tegey imaam axmed buu u sheegay wuxuu ihi maxaan ku lahaa ninka waxa halkaa la istaagay ka lug bix mays ka lug bix waxyaabaha ku kalifaya waxaa ka mida waxaa ka mida inuu munaafiq yahay doonaya diinta inuu baabi'iyo zandaqa waxaa ka mida inuu ku shaqaysanayo waataynu soo sheegay ganacsi inay ka noqoto waxaa ka mida inuu leeyahay dadkan ku wacdinaya sida nuuxuljaamic ku dhacday waxaa la yidhi axaadiistan beenta ah, suurad walba qur-aanka ka mida fadligeeda xadiid buu u sameeyey waxa la yidhi waxani wax jira maamaa dadka ka daysa wuxuu hi waxaa arkay dadkii ku mashquulay kutubtii ibnu isxaaq iyo waaqidi iyo siyartoodii ayaa aada loo sitaa buui aada loo akhrisanaya qur-aankii baa laga mashquulay markaa qur-aankan dadka kusoo jeedinaya bu xadiidka mawduuca ah waxaynu kaga baxaynaa in la wariyo la sheegaa haddaan la caddaynayn inuu been yahay xaaraan wey xaaraan wey waana waxa hadda social mediaha ka buuxa axaadiid welibana xitaa kutubtii culimmada aan laga helayn oo laba kun shan iyo labaatanka la sameeyey ayaa social mediaha gelaya waa la yska waday dabeedna iyadoo aan la yska hubin baa la odhanaya nebigu wuxu yidhi alayhi isalaatu wasalaam axaadiista qaar baa laysoo weydiiyey social media dhex yaacays xataa kuwii mawduuc ahaa baan ka waayay axaadiistii mawduuca laga iyo wax sheegaya toban marka waxaad ogaanaysaa in labadii kun iyo xiliyada in la sameeyey carabida waa la yaqaanaayey rag baa isku toosinay raggii hore qaar baa waxay yidhaahdeen hadal yaroo wanaagsan haddaan helo aan dadka la jeclaysto nebigaan u nisbeeya wixii macaanbu wixii xunbaxaa waa labay odhan jiray kana wuxuu leeya wixii wanaagsanba nebigaa iskale dabeedna canin caninabiyi baa la yska odhanaya xikmaddii wanaagsanba marka taasina waa musiiba wey sidaa awgeed in aada iyo aada laysaga hubiyo dadku dee maba fahmayaan xadiis beena ma dad badan maaban fahmay wuxuu sakhaawi ka sheekeeyey nin muxadisiintii ka mida ayaa wuxuu sheegay xadii wuxuu ihi waa been waa mawduuc xadiiskaas dabeedna ninkii baa yidhi anaaba kuu haya xaguu been ka yahay kitaabkay ku jirtaa kuu keenayaa buuli maca sanadkeeda dabeedna wuxuu u keenay kitaabu lmawduucaat kitaabkii lagu ururiyey axaadiista beenta ah u de waa kan halkanuu ku jira marka waxay yidhaahdeen maa fahima mawduuca almawduuc kitaabkan mawduucaadku mawduucu ka hadlayaba mabuu fahmi wuxuu lahaa xadiidku been ma aha kitaabkanuu ku jira kitaabkana waxaa ku jira oo la isugu keenay axaadiistii beenta ah intaasuu fahmi waay waana waxaa dad badan hadda haysta alkhaatima waqad aatatka aljawhari lmaknuuni samaytuha manduumaة اlbayquuni fowqa ثalaaثiina barbacin atat aqsaamuha uma bkhayri khutimat waqad atat waa timi gabaygani kaljawhari sidii dheemantii oo kale jawhar waxaa la yidhaahdaa inta badan dhagxaanta qaaliga ee badda lagala soo baxo dheemantii almaknuuni la xafiday ee la qariyey samaytuha waxaan ku magacaabay manduumata albayquuni baan ku magacaabay tixdii bayquuni atat waa timi fowqa alaaiina soddon korkeed biarbacin afar ay la dheer tahay soddonkii atad fowqa alaaiina biarbac aqsaamuhaa qaybaheedii baa yimi ama abyaatuhaa baytadkeedaa yimi uma intaa dabadeed khutimat waxaa lagu khatimay bikhayrin khayr marka aqsaamuhaana nusakda qaar baa lagu sheegay oo aqsaamta uu sheegay waa afar iyo soddon nooc buu sheegay noocyada uu sheegayna waa labiiyo soddon laakiin muttafiq iyo muftariq iyo mu'talif iyo mukhtalif baa laba labalabo laga dhigayaa bay qaar yidhaahdeen laakiin waxaa looma baahnee abyaatuhaba fiican dabdigaa in la qaato ama eh, nuskhada in la qaato atat waa timi abyaatuha abyaadkeed afar iyo soddon bay ku timi loo geynaya labada khatimaadda ah. iyo labiyo soddonkii waxa weeye nooc ayay waxa weeye ku timi halkaa waxaa inoogu dhammaaday waxa weeye kitaabkii koowaad sabti sabtiga soo socotana kitaabkii labaad oo alarbaciin annawawiya ayaa inoogu xigaya insha allahu tacaala ilaahay waxaynu ka baryaynaa siduu kan inoogu fududeeyey muddada kooban kuwa dambana inuu inoogu fududeeyo insha allahu tacaala arbaciinkuna waa kutubta ugu culus weeye ragga qaar baa laga yaabaa ina yidhah arbaciinka anaaban dhige markuu dhammaadaa soo jiiraynaya isagana ha la ysugu yimaada insha allahu tacala wallahu aclam wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi waslm